بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وsلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله الحdيث ستون عن rافع بن khديج رضي الله عنه qaala wuxuu yihi qultu waxaa yihi yaa rasuul الlah إnaa laaqu الcaduوa غadا beri cadowga kuwa la kulmaya ayaan nahay cadowga afooda ayaan isdaraynaa beri walaysa macanaa muddan midiyana ma wadano muddan waa jamcu mudya midiyana ma wadano afa nadbaxu bilqasabi qasabka wax ku gowrici karnaa qaala nabigu wuxuu yihi salى اllahu alayhi wala alihi wasalam maa anhara dama wixii dhiig daadiya wadukira smu llahi calayhi magaca ilaahayna lagu xuso fakul laysa sinna wadufara marka laga reebo iligta iyo ciddida wase uxadihuka canhu arrinkaasna anaa kuu sheegaa labadaas dambe oo iligta cidida ah sababta loo diiday anaa kuu sheegaa ama sinu iligta miyaa fa cadmun waa laf lafna wax laguma gowraco wa ama dufur ciddida miyaa famuda alxabashati waa xabashada midiyaheeda wa asabnaa nahba ibilin waxaan gacanta ku dhignay geel qaniimo ah iyo wa qanamin iyo aray qaniimo ah iyo wa qanamin iyo ari qaniimo ah fanadda minhaa baciirun geelii mid ka mid ah ayaa cararay wuu baxsaday faramaahu rajulu ninbaa wuxuu ku tuuray bisahmin leeb fallaar ayuu ku tuuray fa xabasahu wuu celiyey fallaartii baa ku dhacday meeshii buu fadhiistay faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wala alihi wasalam nabigu wuxuu yidhi ina lihaadihi xayawaanaadkan waxaa u ahaaday awaabida kuwa carara ka awaabidi lwaxshi sida duurku jirtu ay u carartoo kale ayaa xoolaha ku jira fa idaa galabakum minhaa shay waxaya ka mid ah, hadday idinka baxsadaan oo idinka cararaan fafcaluu bihi haakada sidaan oo kale ku sameeya oo fallaar iyo wax lamid intaa u qaadataan saas ku celiya mutafaq calayh qowluhu salى اllahu alayhi wala alihi wasalam hadalka nabigu uri maa anhara dama ilaa akhirihi kalaamun jaamicun waa hadal wax uruuriya yadkhulu fiihi waxaa soo hoosgeela jamiicu maa yunhiru dam wax kasta oo dhiigga daadiya ay yasfikuhu dhiigga daadiya min xadiidin oo bir ah ow nuxaasin ama maar ah ow sufrin ama macdan ah ow qasabin ama qasab ah ow khashabin ama ah qoray ow xatabin ama xaabo ah ow xasan ama dhagax ah muxadadin ama af ha lahaado ow gayrihi ama afyuusan lahaani wamaa lahu nufuudun ka rasaas sidoo kale waxaa soo gelaa wixii leh awood uu wax ku jiro ka rasaasi sida xabadoo kale oo fil baaruud baaruudda dhexdeeda ahaatay ilaan xabaddan baaruud baa xagga dambe uga jirta ayadaa xagga dambe ka ka riixee annahu yuniru maxaa yeele dhiigga wuxuu ku daadayaa binufuudihi ka dhexbixidiisa xoog ku jeeridiisa xoogga uu ku jiiraa laa bihiqali culayskiisa wax kuma dilo wixii culays neefka ku dila xalaal noqon maayo sida ushii iyo dhagaxii iyo wax mid ah wa dakhala fii daalika waxaa soo hoosgalaa maa siida bisihaami wixii lagu ugaarsaday fallaaraha iyo walkilaabi almucallamati iyo eeyaha la tababaray waatuyuuri iyo shimbiraha idaa dukira smullaahi calaa jamiici daalika kuwaas oo dhan haddii magaca ilaahay lagu xuso markii la diraa wa amaa maxallu dabxi meesha wax laga qalo miya wa amaa maxallu dabxi meesha wax laga gowraco miya fa innahu lxulquumu waa neef mareenka iyo walmariiu iyo meesha raashinku uu maro idaa qatacahumaa labadooda hadduu gooyo kafaa waa ku filan tahay fain xasala macahumaa labadoodaas hadduu la xasilo qadcu lwadajayni labadaas xidid jaritaankooda meesha neefmareenka iyo cuntadu meesha ay marto markuu jaro kadib labadan xidid oo dhinacyaha ka saaran oo wadajaynka la yihahdo hadduu la jaro wahumaa wadajaynkuna alcirqaani waa laba xidid almuktanifaani lxulquum oo xulquumka labada dhinac ka xigee kaana owlaa waa kasii fiicantuu leey labadaas hadduu raaciyana waa kasii fiican tahay wa ama saydu ugaarta miyaha fayakfii waxaa ku filan jarxuhu dhaawicitaankiis in la dhaawaco ayaa ku filan fii ayi mawdicin meel kasta oo kaana uu ahaado min badanihi jirkiisa in la dhaawaco keliyaa ku filan lilxaajati ilaa dalika maxaa yeele waa loo baahan yahay dantaa keentay ilan in gacanta lagu dhigo uma badnaa xoolaha caadiga ah laakiin jarxi ayagu ma ahane waa in ayaga la qalo oo la gowraco laakiin kaas in gacanta lagu dhigo uma badna saas daraaddeed shaaricu wuxuu banneeyey meeshii wax lagala gaari karo in lagala gaaro hadduu sidaas uu ku dhintana waa xalaal haddii isagoo nool laga daba tagana markaas kadib waa in la gowraco wa mithlu daalika waxaa la mid a ugaarta idaa nadda albaciiru haddii uu cararo uu baxsado awrku aw ilbaqaratu ama neef sac ah aw ishaatu ama ridu haddii ay baxsato wa wacajaza can idraakihi qofku inuu ka daba tagana uu ka caajiso fa inahu yakuunu bimansilati sayd wuxuu la mid noqonaa ugaartiyo kale kamaa fii hada alxadiis sida xadiiskan ku jirta ila neef geela intuu baxsaday baa nin wuxuu ku tuuray fallaar fa fi ayi maxallin min badanihi jaraxa meel kasta oo jirkiisa kamid oo uu ka dhaawaco kafa waa ku filan tahay intaasaa qalitaan gowricitaan u ah kamaa ana sayda idaa qadara calayhi sida ugaarta hadduu gacanta ku dhigo wahuwa xayun isagoo nool falaa budda min dakaatihi inuu gowraco waa lagama maarmaan marka waa isku mid uu leeyahay mid kasta oo labadooda ka mid ah haddii gacanta lagu dhigo isagoo nool waa in la gowraco haddii uu baxsadana meeshii laga gaari karo ayaa wax looga dhufanaa falxukmu yaduuru maca cilatii xukunku wuxuu la wareegeysanaa ciladiisa almacjuuzu canhu midkii laga caajiso oo la gaari kari waayo bimansilati sayd ugaartuu la mid yahay walow min alxayawaanaati alinsiyati xayawaanaadka insigaaba ha ahaadee waalmaqduuru calayhi kii gacanta lagu dhigana laabudda min dabxi waa in la gowraco walow min alxayawaanaati alwaxshiyati xayawaanaadka waxshigaaba ha ahaadee wastahna anabiyu sala allahu alayhi wala ali wasalam nabigu wuxuu ka soo reebay min dalika wax wax lagu gowrici karo asina wacalalahu nabigu wuxuu ku cileeyay sababta loo diiday biannahu cadmun fadalla wuxuu tusiyey xadiisku calaa ana jamiica alcidaami lafaha oo dhan wain anharat iddama dhiig baa haddaadise laa yaxilu dabxu biha in wax lagu gowraco inaysan xalaal ahayn wa qiila waxaa la yidhi ina alcilata majmuucu lamrayni cilladu waa labadaas arrimood oo laysku helo labadee lafna inuu yahay iligna inuu yahay qoladaani marka waxay leeyihiin haddii laakiin laf uu yahay oo ilig uusan ahayn wax waa lagu qali karaahay leeyihiin kownuhu sinan inuu yahay ilig wa kownuhu cadman iyo inuu yahay laf fayakhtasu marka wuxuu gaar ku yahay bisini iligta ah, aan wax lagu qali karin ay leeyihiin labadaas arrimood wixii ay ku kulanto wax laguma qali karo laakiin tusaale ahaan hadduu laf yahay aan ilig ahayn wax waa lagu gowrici karaa ay leeyihiin wasaxiixu laakiin waxaa saxa uu leeyahay alawalu kan hore oo ah wax kasta oo laf ah ama ilig ha ahaado ama yuusan ahaanine inaan waxba lagu gowrici karin wakadalika dufuru waxaa la mid ah cidida laa yaxilu dabxu bihi in wax lagu gowraco xalaal maaha laa tayran walaa gayrahu shimbir iyo wax kale midna laguma qali karo falxaasilu warka haddii lasoo koobo ana shuruuda dabxi shuruudda wax gowricitaanka inhaaru dami waa dhig in la daadiyo fii maxali dabxi meesha wax laga gowraco maca kowni daabixi musliman qofka wax gowracana waa inuu muslim yahay aw kitaabiyan ama waa inuu ahlu kitaab yahay wa an yadkura sma allaahi calayha magaca ilaahayna waa inuu ku xuso wa ama asayd ugaarta miya fa huwa awsacu min adabxi gowricitaanka waa ka waasicsan yahay kamaa taqadama sida aan soo marnay annahu fii ayi mowdicin yakuunu min badani sayd inuu ahaanaa meel kasta oo la gaaro oo ugaarta jirkeeda ka mid ah qasab marka ma aha in maxalu dabxi la gaaro wa yubaaxu sayd ljawaarix sidoo kalena in la ogol yahay in lagu ugaarsado aljawaarix kuwa wax dhaawaca oo min aduyuuri shimbiraha ah waa lagu ugaarsan karaa iyo walkilaabi iyo eeyaha idaa kaanat mucallam hadday tababaran tahay wadukira smullaahi calayha magaca ilaahayna lagu xuso cinda irsaalihaa markii lagu diraaye cala saydi ugaarta alxadiidu alxaadi wasituun xadiidka kow iyo lixdanaad can shadaad ibni awsin radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wala alihi wasalama qaal ina allaha kataba alixsaana calaa kuli shay allah wuxuu waajibiyey ixsaanka shay kasta ayuu dushiisa ku waajibiyey shay kasta in ixsaan loo sameeyo ayuu allah waajibiyey faidaa qataltum haddaad wax dilaysaan fa axsinu lqitlata hay-ada iyo qaabka aad wax u dilaysaan wanaajiya wa idaa dabaxtum haddaad wax gowracaysaan fa axsinu dibxa qaabka iyo hay-adaad wax u gowracaysaan wanaajiya nabigu sala allahu calayhi wacala alihi wasalam marka wuu tilmaamay oo wuxuu yidhi walyuxidda axadukum qofkiin ha afeeyo shafratahu midida ama toorayda uu wax ku gowraca af ha u yeelo walyurix dabiixatahu neefka uu gowracaana ha u raaxeeyo rawahu muslim alixsaanu nawcaan ixsaanku waa laba nooc ixsaanun fii cibaadati alkhaaliq wanaag wanaajin la wanaajiyo allaha khaaliqa ah cibaadadiisa bian yacbuda allaha taasoo loola jeedo shaksigu inuu allah caabudo ka annahu yaraahu sidii isagoo u jeeda fa in lam yakun shaksigu hadduusan ahayn yaraahu allah kii arkaaya fa ina allaha allah baa yaraahu asaga u jeedaa wa huwa aljiddu ixsaanka ama wanaajinta cibaadada ilaahay la wanaajiyo huwa aljiddu waa ku dadaalid fi lqiyaami bixuquuqi illaahi in loo istaago xuquuqda ilaahay gudashadeeda calaa wajhi nusxi calaa wajhi nusxi qaab naseexo watakmiili lahaa iyo xuquuqdaas dhammaystirideeda in loo istaago wa ixsaanun fii xuquuqi اlkhalqi nooca labaadna makhluuqaadka xuquuqdooda in la wanaajiyo wa aslu lixsaani اlwaajib ixsaanka waajibka asalkiisu wuxuu yahay an taquuma bixuquuqihim alwaajiba inaad u istaagto xuquuqdooda waajibka ah kalqiyaami bibiri اlwaalideyn inaad u istaagto labadii adiga ku dhashay inaad u ixsaan samaydo wasilati alarxaami inaad u istaagto qaraabada xiriirinteeda walinsaaf fi jamiici almucaamalaat mucaamalaadka adiga iyo dadka idin dhex mareen oo dhan inaad ka garsoorto biicaa'i jamiici maa calayka min alxuquuq taasoo ah wixii xuquuqa oo dushaada saaran oo dhan inaad bixido oo ciddii kugu leh aada siido kamaa annaka ta'khudu maalaka waafiyan sida xoolahaagaba asagoo dhammaystiran aada u qaadane xuquuqda dushaada ahna ayadoo dhammaystiran waa inaad dhiibto qaala tacaala allah wuxuu yidhi wacbudu llaha allah caabuda walaa tushrikuu bihi allah la wadaajinina shay-an waxba cibaadadiisa cid kale waxa ka siinina allah iyo cid kale cibaadada shirkaha uga dhiginina wa bilwaalidayni ixsaana wa axsinuu bilwaalidayni labada waalid u ixsaanfala ixsaanan wa bidilqurbaa dhowaanshaha kan u saaxiibka ahna u ixsaanfala walyataama agoonta u ixsaanfala iyo walmasaakiini iyo dadka fuqarada ah waljaari dilqurba iyo deriska dhowaanshaha u saaxiibka ahna u ixsaanfala waljaari ljunubi iyo deriska baciidka ah oo fogna isagana u ixsaanfala wasaaxibi biljanbi iyo midka saaxiibka dhinaca kugu haya isagana ha loo ixsaan sameeyo wabni sabiili iyo ninka musaafirka ah shaksiga musaafirka ah wamaa malakat aymaanukum iyo wixii adinku aada leedihiin oo ay soo hoosgelayaan xoolihii bahaa-imta ahaa iyo addoommadii iyo wixii lamid ah fa amara allah wuxuu amray bilixsaani ilaa jamiici haa-ulaa'i kuwan oo dhan in loo ixsaan sameeyo wayadkhulu fii dalika ixsaanka waxaa soo hoosgelaa wayadkhulu fii dalika alixsaan ixsaankaas waxaa soo hoosgelaya ilaa jamiici nawci linsaan insaanka noociisa oo dhan in loo ixsaan sameeyo walixsaan ila lbahaa'im iyo nafleyda in loo ixsaan sameeyo xataa fi lxaalati alatii tusaqu fiiha nufuusuha xataa in loo ixsaan sameeyo xaaladda naftooda la goynaa walihada qaala salى اllahu alayhi wala ali waslm nabigu wuxuu yihi faidaa qataltum faaxsinuu lqitla faman istaxaqa alqatla qofkii mutaysta dilitaan limuujibin arrin uu sameeyey oo waajibine in la dilo darteed oo tusaale ahaan qof kale ayuu si kasa u dilay dadkii warasada ahaana waxay dalbadeen in la qisaaso qofkaas istaxaqa alqatla limuujibin qutila qofkaas waa la dilaa bidarbi cunuqihi bisayf ayadoo qoorta looga dhufanaa sayf ayadoo luqunta looga dhufanaa seef min duuni taqriirin ayada oo aan bannaanka la keenin min duuni taqriirin walaa tamthiil ayadoo aan tamthiil aan lagu samaynin tamhiilkana waxaa loola jeedaa ayada oo jirkiisa aan la cadcadaynin tamhiilka macnihiisu wuxuu yahay sanka in laga gooyo oo dhegaha laga gooyo oo faruurta laga gooyo tamhiilkaas iyadoo aan la samaynin ayaa qofkaas la dilaa wa idaa dabaxtum fa axsinu dibxa haddii aad wax gowracaysaanna qaabka wax u gowracaysaan wanaajiya ay hay-ata dabxi wanaajiya gowricitaanka qaabkiisa iyo wasifatahu walihaada qaala sala allahu calayh wasalam nabigu wuxuu yidhi waliyuxid axadukum shafratahu ay sikiinahu mididiisa ha afeeyo waliyurix dabiixatahu fa idaa kaana alcabdu ma'muuran bilixsaani haddii addoonku uu yahay mid la amray inuu ixsaan u sameeyo ilaa man istaxaqa alqatla qofkii mutaystay dilitaan oo min alaadamiyiin aadamiyiinta ka mid ah wa biixsaani dibxati maa yuraadu dabxu min alxayawaan iyo ixsaan inuu u sameeyo shayga la rabo in la gowraco oo xayawaanka ka mid ah qaab u gowricitaankiisa inuu ku ixsaan sameeyo hadduu addoonku yahay mid la amray fa kayfa bigayri hadihi alxaala xaaladdan gayrkeed maxaa u malaynaya uu leeyahay ixsaanka waa ma'muur min baabin owlaa waclam ogow ana alixsaana alma'muura bihi ixsaanka la isfaray nowcaani waa laba nooc axaduhumaa midkood waajibun waa waajib wa huwa alinsaafu waana garsoor samayn waalqiyaamu bima yajibu calayka iyo inaad u istaagto waxaa korkaaga waajibka ku ah lilkhalqi makhluuqana waajib ku ah lilkhalqi makhluuqana lagugu waajibiyey oo makhluuqu ay kugu leeyihiin bixasabi maa tu bixasabi maa tawajaha calayka min alxuquuq taasna waxay ku xidhan tahay xuquuqda adiga kugu soo jihaysan hadba sida ay tahay makhluuqu marba haduu kugu leeyahay xuquuq xuquuqdaas waa inaa u istaagto oo ilaahay uu kugu waajibiyo waana inaad gudato wa thaani kan labaadna ixsaanun mustaxabun waa ixsaan oo mustaxab ah oo sunno ah oo waajib aan ahayn wa huwa maa zaada calaa dalika ixsaankaas waajibka waa wixii ka dheeraad ah waa wixii ka badan min badli nafcin badaniin oo ah qofka inuu bixiyo waxtar xagga jirkiisa ah aw maaliin ama xagga xoolaha ah ow camaliyin ama shaqo ah ow towjiihin likhayrin diiniin ama qofka inuu ku toosiyo khayr diini ah u tilmaamo ow maslaxatin dunyawiyatin ama maslaxo adduunyo inuu u tilmaamo fa kullu macruufin sadaqa macruuf kasta wanaag kasta waa sadaqo wa kullu ma adkhala suruura cala alkhalqi makhluuqa wax kasta oo farxad geliya sadaqatun wa ixsaan waana sadaqo waana wanaag wa kullu ma asaala canhu ma yakrahuun wax kasta oo ayaga ka zuulinaya waxa ay necab yihiin wa dafaca canhu maa laa yartaduun kana difaaca waxa raalli aysan ka ahayn min qaliilin wax yar ha ahaado aw kahiirin ama ha badnaadee fa huwa sadaqatun wa ixsaan waana sadaqo waana wanaag samayn walamaa dakara annabiyu sala allahu alayhi waalaa aalihi wasalam nabigu markuu sheegay qisata albaqiyi haweenaydii zaaniyada ahayd qisadeedii alatii saqat ilkalba ashadiid alcadash haweenaydaa zaaniyadda ah oo waraabiday eygii aadka u oomanaa bikhufayha labadeedii khufna ku waraabiday min albi'ri ceelkana ka waraabiday wa ana allaha allahna shakara lahaa inuu u mahad celiyay haweeneyda zaaniyada ah wa wagafara lahaa uuna u dambi dhaafay qisadaas nabigu markuu ka sheekeeyey sala allahu alayhi wacala alihi wasalam qaaluu saxaabadii waxay dhaheen lirasuuli illaahi sala allahu alayhi wacala alihi wasalam rasuulka ilaahi waxay ku dhaheen inna lanaa fi lbahaa'imi ajran nafleyda ma wax ajira ayaa noogu sugan haddaan u ixsaan samayno qaala wuxuu yidhi fii kulli kabidin beer kasta xaraa ee kulul dhexdiisa waxaa ahaaday ajrun ajir baa ahaaday riwaayadaha qaarna waxaa ku jiray fii kulli kabidin radbin ajrun beer kasta oo qoyan ajir baa laga helaa ama bahaayi ha ahaado ama aadami ha ahaado ajir baa laga helaa haddii ixsaan loo sameeyo haweeneydan zaaniyada ahna eygaas aadka u oomana intay u naxariisatay ayay ceelkii intay ku laabatay waraabiday ilaahay marka wuxuu dembigeedii ugu dhaafay zinada ahaa ixsaankaas ay bahaayimta u sameyday falixsaanu huwa badlu jamiici almanaafic wa in la dhiibo wixii waxtar leh oo dhan la bixiyo min ayi nawcin kaana noocuu doona ha ahaado liayi makhluuqin yakuun makhluuqa kuu doona ha ahaado walaakin yatafaawatu laakiin ixsaankaas wuu kala sarreeyaa bitafaawuti almuxsan ilayhim bitafaawuti almuxsan ilayhim kuwa loo ixsaan sameynaa sida ay u kala sarreeyaan ayuu ixsaankaas u kala sarreeyaa iyo wa xaqihim xaqoodu sida uu kala sarreeyo wa maqaamihim iyo darajadoodu meesha ay kala joogto wa bixasabi alixsaani iyo ixsaanku hadba sida uu yahay wa cidami mowqicihi iyo meesha uu dhacay weynankiisa ixsaanka laftigiisa isagoo isku nooc ah ayaa waxaa laga yaabaa mar aada loogu baahan yahay inay jirtay mar aan aada loogu baahnayn waa kala ajir badan yahay haddaba waana kala fiican yahay oo wuxuu fiican yahay marka aadka loogu baahan yahay ixsaanku mowqicaas marka uu dhaco ayuu ajir badan yahay uu ka fiican yahay marka kale wa cidami nafcihi iyo wa cadiimi nafcihi iyo waxtarkiisa midkiisa weyn wa cidami nafcihi ama waxtarkiisa weynankiisa ama wa cadiimi nafcihi wa bixasabi iimaani اlmuxsin wa ikhlaasihi sidoo kalena waxay ku xiran tahay kala saraynta ixsaanku uu kala sareeyo wuxuu ku xiran yahay qofka ixsaanka samayna iimaankiisu hadba inta uu leegyahay iyo ikhlaaskiisu hadba inta uu leegyahay wasabab addaaci lahu ilaa dalika ixsaankaas inuu sameeyo sababta ku kaliftay hadba sida ay tahay iyo inta ay la eg tahay ayuu ixsaankiisuna la eg yahay wa min ajalli anwaaci alixsaan ixsaanka noocyadiisa kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid a ah, alixsaanu ilaa man asaaa ilayka inaad u wanaag samaydo qofkii adiga kuu gafay biqowlin hadalna kugu gafay oo ficlin ama ficil kugu gafay qaala tacaala allah wuxuu yidhi idfac bilatii hiya axsan ku difaac xumaanta lagugu sameeyey midda wanaagsan ku difaac fa ida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun midkii adiga iyo asagoo cadaawad oo idinka dhexaysay waaba asagoo kaannahu midkii adiga iyo asagoo cadaawada idinka dhexaysa kaannahu waaba asagoo waliyun sokeeyo ah xamiimun oo qaraabo ah wamaa yulaqaaha khasladaas lalama kulmiyo ila aladiina sabaruu kuwa dulqaata maahane kuwo kale lalama kulmiyo wamaa yulaqaaha lalama kulmiyo lama waafajiyo ilaa duu xadin mid u saaxiib ah nasiib maahee nasiibkaasoo cadiimin weyn waman kaanat dariiqatuhu lixsaan qofkii waddadiisu ay tahay inuu wanaag sameeyo axsana allahu jazaahu ilaahay abaalmarkiisa wuu wanaajiyaa hal jazaau lixsaani ila lixsaan istifaamkan waa inkaari xarful istifaamka booskiisa ayaa waxaa la gelinayaa xarfu nafyi hal jazaau lixsaani maa jazaau lixsaani ixsaanka abaalkiisu ma aha ila lixsaan ixsaan maahe qofkii ixsaan sameeya waa in lagu abaalmariyo ixsaan abaalkiisu waa ixsaan ilaahay sidaasuu leeyahay haddaba qofkii marka makhluuqaadka ixsaan u sameeya abaalkiisu waa inuu allaha isagana ixsaan u sameeyo liladiina axsanuu kuwa ixsaanka sameeyey alxusnaa janno ayaa u sugnaatay iyo wa siyaadatun iyo janno wax ka dheeraad ah kaasoo ah allah inay arki doonaan jannada dhexdeedana ay ku arki doonaan liladiina axsanuu fii hadihi dunyaa xasana kuwa ixsaanka sameeyey dunidan dhexdeeda axsaanka ku sameeyey waxaa u sugnaaday xasanatun xasano ayaa u sugnaatay ina raxmat allaahi naxariista ilaahay qariibun min almuxsiniina kuwa muxsiniinta ah ayay ka agdhowdahay ay almuxsiniina fii cibaadati illaah kuwa ixsaanka ku sameeya cibaadada ilaahay ee wanaajiya almuxsiniina ilaa cibaadi illah addoommada ilaahayna ixsaanka u sameeya wallahu tacaala yuujibu calaa cibaadihi allah addoomihiisa wuxuu ku waajibiyey alcadla min alixsaani ixsaanka cadaaladiisa ayuu ilaahay ku waajibiyey wa wayandubuhum ilaahay wuxuu ku booriyey ilaa ziyaadati alfadli minhu min alixsaan ixsaanka dheeraadkiisana ilaahay waa uu ku booriyey ixsaanka dheeraadkiisana allah wuu ku booriyey haddaba ixsaanka qeybtaas hore wallahu yuujibu calaa cibaadihi alcadla min alixsaan waa ixsaankii waajibka ahaa waana midka cadaaladda ah wixii intaas ka dheeraad oo qofku uu sameeyana waa sunno iyo mustaxab ilaahayna dadka wuu ku booriyey inay la yimaadaan wa qaala tacaala fi lmucaamalati allah mucaamalada markuu ka hadlayo wuxuu yidhi walaa tansaw lfadla baynakum wanaagga iyo dheeraadka dhexdiina ahaaday ha halmaaminina ayajcaluu lilfadli walixsaani mawdican min mucaamalaatikum u sameeya dheeraadka iyo ixsaanka meel u sameeya oo meel uga taga mucaamalaadkiina walaa tastaqsuu fii jamiici lxuquuq xuquuqda oo dhanna ha raad goynina oo meesha u dambeyda ha ka goynina ha dhihin aniga waxba ka taga maaya saas ha dhihin bal yasiruu fududeeya walaa tucasiruu ha cuslaynina watasaamaxuu fi lbayci waashiraa gaditaanka iyo soo gadashadana ha la isu fududeeyo ha la isu musaamaxo waalqadaa iyo guditaanka markii deyn lagu leeyahay aada gudee musaamaxo sameey oo wax raaci waaliqtidaa iyo marka aada gudane oo qof deyn aad ku leedaha ka qaadane waman alzama nafsahu hada almacruuf qofkii naftiisa ku ilzaamiyo ku qasba macruufkan naala qofkaasi wuxuu gaaraa khayran kahiiran khayr fara badan iyo wa ixsaanan kabiira wallahu aclam